alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bsunة warafaca biha can اlqulubi lakinah wالصalaaةu waالsalaamu عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih اladina jacalahm اllah amanة lلnasi wminة ama bعdu fahada huwa اdars الsabic wاlcishruun min alkitaab اlkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya wa huwa cumdaة اlaxkam min kalaami sayidi lanaam tuugee misaa gacanta lagu goynaya xaala wataynu xisaabina ragga qaarna xisaabtay isku fiican yihin qaarna bointi fayfka iyo waa laga yaaba ya xale maxaanu sheegna markay dahabka noqoto ya a one Ah, nin baa igu baraarujiye xalay xisaabtii waynu idina iskumaydaan dhufan baan filaya waa one zero point six one point six toosa ma zero baa udhexeeya marka halkaynu boqol iyo lixdan ka nidhi waxay noqonaysaa boqol iyo lix dollar bay noqonaysaa boqol iyo lix dollar madhabta shaaficiyada haddii lagu socdona waa dahab hadday fida tahay iyo hadday alaab kale tahay iyo hadday moobeel tahay dahabka unbaa loo celinay dahabkuna waa qiimaha uu suuqa ka joogo waayo hadda waxaynu ka hadlaynaa waa maxay waa hal garaam wey zero bonty six baa la socda marka yani one point zero baa kasii sii dambeeya zerogaasaa sixku ka dambeeya marka dee dahabkiibaa hadda qaaliya laakiin hadduu dhulka galo waa laga yaabaa konton dollar boqolkii garaam halkii garaam hadduu gaadho kontonkaasunbuu noqonaya gacantii lagu goy ma aha boqolkaa ku dheganaan mayno dahabkanbaa qiimihiisay ku xidhanta waa la fahmaan filay وعn abi hurayrata radi allahu tacala canhu can الnabiyi slى اllahu alayh waslm qaala wuxuu qaala sulaymaan bnu daawuud calayhima asalaam labadoodaba nabadgelya korkooda ha ahaato la atuufanna ku wareegee oo u galmoodee alleylata caawa calaa sabciina imra'atan toddobaatan dumara talidu ay dhalaysa kullu imra'atin mid kastoo ka mida toddobaatankaas oo minhunna yaga ka mida ghulaaman wiil wiilkaasoo yuqaatilu u dagaalamaya fii sabiili illah jidka alle jihaaday markaa dee markuu dhasho dagaalami maayo oo markuu weynaado ee dagaal uu geli karo fa qiila lahu waxaa lagu yidhi cidda ku odhanaysaana waa malag wey quldhe in shaa allah falam yaqul ma odhan fa ataafa bihinna dumarkii buu u tegay falam tarid ma dhalin minhunna dumarka xaggooda xaalay ka tahay ila imra'atun waaxidatun haweeney keliya mooyaane nisfa insaanin waxay dhashay qof barhkii qaala wuxuu uhi faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam low qaala hadduu odhan lahaa in allah lam yaxnath yacni ma baaqateen dhaartiisu oo wuxuu heli lahaa wixii uu ku talagalay wa kaana waa u lahay darakan haleen lixaajatihi dantiisa uu gaadho oo uu haleelo oo dee wiilashaasi ay u dhashaan uu ku jihaadi lahaa xadiiska waxaa laga faa'iidaysanaya intaynaa fawaa'idda u gelin waxaa la tilmaamay sabciina imra'atan lafdigan saxiixeynka waxaa ku sugan alfaad kale oo cadad intaa ka badan sheegay qaar waxay sheegeen sitiina imra'atan qaar waxaa ku yimi saxiixaanka baynu ka hadlay waxaa ku yimi tisciin sagaashan qaar waxaa ku yimi tiscatan wa tisciin aw mia sagaaliyo sagaashan ama boqol marka marka la ysku soo duuduubo waxaa la ysku waafajinayaa tirada ugu badan baa la qaadanaya qaybina haddii lafdigan la tixgeliyo ama sitiinka la tixgeliyana lixdanka ama toddobaatanka waxaa laga dhigayaa xor ama addoomma inay yihiin qaybta kalena qaybta kalea laga dhigaya yacni toddobaatan addoommaa iyo soddon xora ama lixdan addoomma ah afartan xor iyo wixii la mid ah. ayaa ambiyada iyagaba u furanta almuhim dumarku waa dumarkaa badan weeye lixdan toddobaatan boqol sagaashan sagaal iyo sagaashan intaba waa le xadiidka waxaa loo daliishaday qofku hadduu dhaarto oo dhaartiisa uu ku xidhiidhiyo insha allah wallaahi waan samaynayaa ama wallaahi samayn maayo insha allah buu ka dabageyey waxa weeye wixii uu ku dhaartay haddii ay fuli waayaan dhaartiisu jabi mayso kafaarana lagu yeelan maayo kuna dambaabi maayo mar hadduu istinaa geliyey oo in sha allah uu ka dabageyey walaa taquulanna lishayin inii faacilu dalika hada ila an yashaa allah waxaa sunnaha bay culimmadu yidhaahdeen qofku markuu mustaqbalka ka hadlayo ee uu leeyahay wallaahi waan fulinaya ilaahay awooddiis iyo qadarkiisa inuu xasuusto oo uu ka dabageeyo insha allah si haddii u awoodi waayo ama ay wax ka baaqdaan kafaaro aan loogu yeelay can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam man xalafa kii ku dhaartay calaa yamiini sabrin dhaar loo xabisay oo uu ku khasban yahay oo la leeyahay haddaad ku dhaarato waa lagu siinaya haddii kale lagu siin maayo calaa yamiini sabrin dhaar loo xabisay oo uu ku khasban yahay ka ku dhaarto yaqtaicu biha isagoo dhaartaa ku goosanaya maala mri'in muslimin qof muslima xoolihi huwa isagu fiihaa dhaartaa dhexdeed faajirun uu beenaalaya oo been uu ku sheegay laqiya allaha alla waa la kulmaa maalinta qiyaame walxaal huwa calayhi khadbaan iyadoo alla uu u cadhaysan yahay buu ilaahay la kulmay wanasalat waxaa soo degtay ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waaymaanihim amana qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi laakhira walaa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim ywma alqiyaama walaa yuzakiihim walahum cadaabun liim aayaddii suurau ali cimraan ilaa akhir aaya kuwii ku iibsanayay ilaahay ballamihiis iyo dhaartii ay galeen amanan qaliilan ku bedelanay lacag yar oo adduunyo ilaahay wuxuu uhi ulaaika kuwa wax nasiiba iyo wax dheefa kuma leh fi laakhirati aakhiro walaa yukallimuhum allah ilaahay la hadli maayo walaa yanduru ilayhim alla ma eego il naxariiseed kuma eego yowma alqiyaamati maalinta qiyaama walahum cadaabun aliim waxayna leeyihiin cadaab xanuujiya ayay yeelanayaan xadiidka wuxuu ama qisadiisa ayaa sababu nuzuul u ah aayadda u ah xadiisku wuxuu tilmaamayaa goodiga adag ee ku yimi alyamiin alghamuus dhaarta beenta ah ee qofku uu beenta ku sheegay oo waxaanu lahayn uu ku dhaaranayo oo u odhanaya anigaale si uu xoolo muslim u qaato alyamiin alghamuus baa la yidhaahdaa liannahaa taqmusu saaxibaha fi nnaar waxay tiimbinaysaa oo quusinaysaa ka dhaartaa dhaaranaya jahannama walciyaadu billah waxaa nabigu ka soo gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam axaadiista qaar wain kaana qadiiban min araak laan cadayana ha noqoto waxaa weeye naar buu qofku mutaysanaya xaqa walaalkiisa muslimka haddii uu qaato shagu qiimooba yaanu yeelan waayo in yaroo cadayada waynu garanayna markay ugu badato laba kunoo shilin baa la siiya wax qiimale maa haddana nabigu goodigaasuu gudageliyay calayhi salaatu wasalaam mar hadday xoolo muslim tahay wa can ilashcai bni qays radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi kaana wa ahaa bayni dhexdayda iyo wa bayna rajulin nin dhexdii khusuumatun doob ahayd fii bi'rin aanu ku murmayno ceel riwaayaadka qaarna waxaa ku yimi fii ardin dhul markaa dhul ceel ku yaallo wey fakhtasamna waxaanu isula dood tagnay oo isula xukun tagnay ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam waxa uhi shaahidaaka labadaada markhaati aw yamiinuhu ama dhaartiisaad qaadanaysa qultu waxaan ku idhi idan xilligaaba haddii dhaarta la siiyo yaxlifu waa dhaaranaya walaa yuubaali una joojin maayo dhaarta oo u yeeli maayo nin waxa weeye dhaarta ka joogsanaya ma aha haddii dhaarta la siiyo faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man xalafa kii ku dhaarta calaa yamiini sabrin dhaar lagu xabisay oo uu ku khasban yahay oo waa dhaartii golaha xukumka iyo maxkamadda yaqtaicu biha dhaartaa isagoo ku qaadanaya oo ku goosanaya maala mri'in muslimin qof muslima xoolihi huwa isagu fiiha faajirun been uu ku sheegaya dhaarta laqiya allaha alla waa la kulmaa wa huwa calayhi adbaan walxaal calayhi adbaan iyadoo alla subxaanahu wa tacaala uu cadhaysan yahay waa xadiidkii hore ayuu la macnaya wuxuuna diidayaa qofka muslimkaa iimaankiisa waana min kabaa'iri dunuub ayay ka mid tahay in yamiin lkhamuus lala yimaado wa can haabit bni daxaak alansaariyi radia allahu tacaala canh annahu isagu baycu la galay rasuul allahi sal allahu alayhi wasalam taxta shajarati geedka hoosti marka saxaabada baycadaa galayna saxaabada kale ee aan jaaniskaa helin waa ka duwan yihin meel saray kaga jiraan ahlu bader oo kale la midayey oo nabigu calayhi salaau wasalaam fadaa'il badan oo u gaara buu sheegay ilaahayna kitaabkiisu ku sheegay laqad radia allahu can lmuminiin id yubaayicuunaka taxta shajara baycata ridwaan baa loo bixiyey marka waxaa lagu tilmaamay ninkan inuu nin culus yahay haabit ibn daxaak geedkii gobka ahaa raggii nabiga kula baayactamay inuu ka mid yahay wa ana rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam qaal man xalafa kii ku dhaarta calaa yamiinin dhaar bimillatin diin ku dhaarta gayr اlislaam diinta islaamkaan ahay kaadiban isagoo been sheegaya oo waxa weeye waxa uu ku dhaaranayo been ka sheegaya mutacamidan isagoo u badrheedhsan fa huwa kamaa qaal waa sida uu yidhi wey waman qatala kii dila nafsahu naftiis naftiisa bishayin shay ku dila cudiba bihi shaygaasaa lagu cadaabaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama walaysa calaa rajulin nin korkiisa ma ahaanin oo kuma waajibin nadru nadar fii maa laa yamliku wixii aanu lahayn hadduu ku nadro wa fii riwaayati waxaa ku yimi walacnu lmumini muminka lacnadiisu ka qatlihi dilkiisay la mid tahay in lacnado waxay tahay in la dilay bay wa fii riwaayati waxaa ku yimi man iddacaa kii sheegtay dacwa sheegasho kaadibatan beena liyatakahara biha si uu xoolaha u badsado ama waxa uu sheeganayo uu isugu muujiyo inuu leeyahay lam yazidhu allahu ilaahay uma siyaadiyo waxa uu sameeyey ugama siyaadiyo ilaa qilatan yaraansha mooyaane wax kale xadiidkan wuxuu tilmaamayaa dhowr mas'alo man xalafa calaa millatin gayri lislaam wuxuu ku dhaartay diin aan ahayn diinta islaamka laba macne ayaa lagu macnay labadaba dhaartaa loo isticmaalaa mid waxay tahay waa tacliiq waxa tacliiqa loo yaqaan oo wuxuu yidhi ana yahuudiyun in facaltu dalik anigu yahuudi baan ahay haddaan sidaa sameeyo yacni samayn maayo laakiin haddaan sameeyo yahuudi baan ahay tacliiq baa leedahay marka dhaartuu la mid yahay wuxuu uga jeedaa shaygaa samayn maayo halkuu ka odhan lahaa wallaahi laa afcal ma samaynayo ayuu ihi ana yahuudiyun in facaltu ama in lam afcal haddaan samayn waayo yahuudi baan ahay sidaa waa lagu macnay waxaa kaloo lagu macneeyey inuu toos ugu dhaarto oo uu yidhaahdo wlyahuudiyatu halkuu wallaahi ka odhan lah yahuudiyadaa ku dhaartay oo waxaa lagu dhaartaa wax la weynaysiinay markaad leedahay wallaahi ilaahay baad weynaysiinaysa isna wuxuu leeyahy wlyahuudiyatu baan ku dhaartay diinta yahuudiyada wاnasraaniyatu baan ku dhaartay sidaana waa lagu macnay wuxuu nabigu tilmaamay fahuwa kamaa qaal waa sidaa uu yidhi hadduu yihi ana nasraani waa nasraani hadduu yihi ana yahuudi waa yahuudi waxaana looga jeedaa haddii markuu ku dhaaranayo weynaysiin uu weynaysiinayo si dhabana uu aaminsan yahay xaq inay tahay iyadu waa gaalnimadii weynayd wey qowlan waaxida waayo dee gaalnimada in lagu raalli noqdaa iskabadaa in la buunbuuniyee waa gaalnimo wey haddii laakiin uu uga jeedo inuu hawsha adkeeyo dhaar caadiya uuga jeedo iyaduna waa min kabaa'ir dunuub waa dembi weyn diinta kaga bixi maayo kabiiray noqonaysa huwa kamaa qaalna waxaa looga jeedaa gaalku siduu ciqaab u mutaysanayo ayuu la mid yihi isna ciqaab buu mutaysanaya laakiin gaal maaha laakiin ciqaab weyn buu mutaysanaya kaadiban oo laga yaabaa laqbadii in si kale loo fahmo kaadiban ma waxa uu ku dhaaranaya uu leeyahay waan sameeya ama waan samaynayaa ayuu been ka sheegaya mise yahuudiyaddan uu ku dhaaranayo weynaysiinayuu been ku sheegay sawaabku waxa uu yahay kaadiban ay fii xalifihi bilyahuudiyati walnasraaniyati wagayriha ayuu been ku sheegay ee dhaartiisu hadday xitaa run tahay run hadduu ka sheegay waxa uu ku dhaaranayo laakiin uu isticmaalay ay tahay yahuudi mar walba waa been beenaala wey sababtoo ah wuxuu weynaysiinayaa wax baaila ayuu weynaysiinaya marka kaadiban fii maa yaxlifu bihi waxaanu dhaarta ka dhigtay buu been ku sheegayay mutacamidan isagoo u bareersan waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qofku hadduu wax sheegto man iddacaa dacwa kaadibatan hadduu sheegasho sameeyo beena liyatakahara biha si uu ugu badsado laba macnaa lagu macneeye midi waxay tahay macnihii xadiidkii ahaa almutashabbicu bima lam yucطa kalaabisi thawbay zuur gabadhii nabiga weydiisay calayhi salaau wasalaam ee tii gabadh baa layla qabaa ina lii daratan fahal calaya min junaaxin in tashabbactu min zawjii bima lam yucطiinii gabadh baa layla qabaa sidaa awgeed waxaanu xaajigaygu isiin oo aan meelo kale ka soo dabbartay haddaan isku qurxiyo si aan ta kale uga cadhaysiiyo oo idhaahda tanuu jeceliyaho hagaajiyaa ya dembi ma iga saaraya nebigu wuxuu ihi nacam ha almutashabbicu bima lam yucta qofka isku dharginaya ee isku muujinaya waxaan ilaahay siin yaa laba suuro kuwii ugu dambeeyey iyo mobaylkii ugu dambeeyey iyo saacaddii ugu qaalisanayd oo ammaanaabuu kusoo labistay dabadna suuqu saa inoo jirjiri waa almutashabbicu bimaa lam yucta man iddacaa dacwa kadib waxa la mida cilmi aanu lahayn buu sheeganaya shahaado buga buu samaysanaya master ama b h d ama bajular ya oo samaysa ayuu samaysanaya almutashabicu bimaa lam yucta buu soo gudagelaya xoolo aanu lahayn buu sheeganaya walibana waxaa khatara markuu dee gabdha shukaaminay ee guurdoon u yahay ee gawaadhi ammaanaha iyo gurye ammaanaha isku sawiro ya almutashabbicu bimaa lam yucdi soo guda gelaya nasab baa la mida nasabaanu lahayn buu sheeganaya waa almutashabbicu bimaa lam yucta jaah iyo magacaanu lahayn wahaakada taa waa lagu macnay man iddacaa dacwa kaadiba liyatakahara biha suu isugu bumbuuniyo waxaa kaloo lagu macneeyey man iddacaa dacwa kaadiba dacwad buu oogayaa uu been ku sheegaya si uu xoolo muslim uu u qaato waana ta xadiidka laga fahmay axaadiistii horena ay tilmaamaysa wuxuu kaloo xadiisku tilmaamay qofka naftiisa wax ku dila waxa uu ku dilay ayaa lagu cadaabaya maalinta qiyaama nabigu wuxuu ka soo gaadhsiiyey xataa caloosha hadduu mindi iska geliyo oo uu sidaa ku dhinto jahannamo dhexdeeda cadaabkiisa waxaa ka mida ah inuu mindi isgelgelinayo daba naara ayuu isku cadaabiye barzakhana waa lagu cadaabiye waxaa kaloo xadiiska laga faa'idaysanaya alyamiin alkhamuus dhaartaa beenta kafaaro male way ka weyn wax kafaaro gud laga bixiyo waayo waa min kabaa'ir dunuub ayay ka mid tahay towbad ayaa laga doonayaa laakiin kafaaro laga dooni maayo sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan wuxuu kaloo xadiisku tilmaamay lacnadan la yska wado xagga dembiga inay la mid tahay qof muslima dilkii wa lacnu lmumini ka qatlihi buui nabigu calayhi salaau wasalaam baabu nadri nadarka baabkiisii wey waa iltizaamu shayin ama iltizaamu lmari shaya lam yajib calayhi biasli sharci qofku inuu iltizaamo ama isku waajibiyo wax aanu sharcigu ku waajibin axkaamtiisa can cumar bni lkhadaabi radia allahu tacaala canh qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah innii anigu kuntu waan ahaa nadartu mid nadaray fi ljaahiliyati islaamka horti an actakifa inaan ku ictikaafo leylatan habeen wa fii riwaayati waxaa ku yimi yowman maalin oo dee habeenkeedii la socdo iyo habeen maalinkeedii la socdo isma diidaya fi lmasjid alxaraam masjidka xurmadale qaala wuxu uhi nabigu faawfi oofi binadrika nadarkan xadiidkan waxaynu ku soo marnay kitaabu siyaam abwaabta ictikaafka wuxuuna tilmaamayaa xadiidku qofkii gaalka ahaa intii uu gaalka ahaa hadduu cibaado ku nadaro oo uu soo islaamo nadarkaana aanu fulin ma fulinayaa mise markuu soo islaamay baa alislaamu yajubbu maa qabla wixii islaamnimada ka horreeya waa ka kaca safxad cusub baa loo bilaabaya waxba laguma leh nadarna lagu yeelan maayo wuxuu doonaba ha waxay bacdu ahlilcilmi ku tageen waana qowl shaaficiyadu ay qabaan waana sida daahiriyadu qabto culimo badanna ay xoojiyeen waxay leeyihiin waa inuu oofiyaa waa waajib mar hadduu soo islaamay wuxuuna cibaado yahay xilligii gaalnimadana aanu fulin waa lagu leeyihi waayo nabigu wuxuu ku yihi cumar fa awfi oofi hadda oofi imaamu nawowi waxa uu leeyahay gaalka nadarkiisu guntami maayo laakiin asxaabta shaaficiyada qaar ka mida ayaa waxay yidhaahdeen waa guntamayaa waana laga doonayaa iyagoo daliishanaya xadiiu cumar waa xadiidkeenna wey iyagoo daliishanaya marka waa qol madhabtana ku jira wey wa can cabd illaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma can nabiyi sala allahu alayhi wasalam annahu nahaa nabigu wuxuu diiday can nadri in la nadro nabigu waa diiday wa qaala wuxuu uhi nabigu inahu nadru nadarku ama ina nadra nadarku laa yaأtii ma keeno bikhayri wanaag ma keeno wa inamaa in kaleba maaha yustakhraju bihi waxaa lagaga soo saaraa min albakiili ninkii bakiilka ahaa baa wax lagaga soo saaraa kii cibaadada ku bakhiilay ama xoolaha inuu bixiyo ku bakhiilay ama wanaag inuu sameeyo ku bakhiilay ayuunbaa lagaga soo saaray nabigu wuxuu tilmaamay nadarku wax wanaaga inaanu keenin taana laba macnaa soo gelay wanaag inaanu keenin yacni wanaag ilaahay aanu qadarin ma keeni nadarku ma keeni oo qofku hadduu yidhaahdo aabbahayoo xanuunsanaya ilaahay hadduu caafimaad siiyo kun dollar baan sadaqadaysanaya waayo nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam nadarku waxaanu ilaahay qadarin ma keenay ina anadra laa yuqaribu shayئa libni aadama lam yuqadirhu allahu tacaala nadarku uma soo dhoweeyo ibnu aadamka waxaanu ilaahay ugu talagelin marka haddaad tidhaahdo malaayiin dollar baan bixinaya oo ilaahay aanu aabbe caafimaad ugu talagelin ma caafimaadayo marka waxbaa ha isku dhibina ina nadra laa yatii bikhayr macnahaasi waa soo gelaya waxaa kaloo soo gudagelaya nadarku wax wanaagsan kuma dhammaado waayo waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo isagoo fududaysanaya hooyaa xanuunsanaysa ilaahay hadduu caafimaad siiyo waxaa iyo waxaa iyo waxaasaan samaynay markay sidaa uga kacdu odhanaya war saad yeesha xaaladdu waa culus tahay dabeedna laga yaabaa shaygiiba inuu ku adkaado fulin waayo culaysay ku keento culays ay ku keento waxaa kaloo ku sugan laa yaatii bikhayr qofku inuu u eeg yahay inuu wax ku bedelanayo oo uu leeyahay ilaahayo haddaad hooyadee ama aabbahay caafimaad siiso ama kayga xanuunsanaya aniguna sidaasaan kuu yeelaya salaatuleil baan tukanayaa lacag baan bixinayaa masjid baan dhisayaa waxaasaan qabanaya marka ilaahay inuu wax ka iibsanayo kale adiguna caafimaad sii anna bedelkeeda waxbaan bixinaya taasina wax wanaagsan maa wuxuu hi nabigu wax wanaaga ma keeno sidaasuu nabigu u diiday nahaa canhu nahyigaasina jumhuurtu waxay leeyihiin waa karaahiyu waa makruuh culimmada qaarna waxay yidhahaan maya waaba xaaraanba in nadar la sameeya waa xaaraan culimmada qaarna tafsiil bay geliyeen oo waxay yidhaahdeen nadarkaasi hadduu yahay ka shardiga ku xidhan ka shardiga ku xidhan ilaahayo haddaad sidaa ii samaysaanna saasaan samaynaya ilaahayo sidaa haddaad ii yeesho waxaasaan bixinaya kaasaa aan la ogolay laakiin hadduu iska bilaabo oo uu yidhaahdo shaybkiisa ka bilaabo uu yidhaahdo ilaahay waxaan ugu nadaray inaan waxa weeye cumro sameeyo ama cibaadadaa sameeyo ama lacagtaa bixiyo waxa weeye taasi waa cibaada bay idhahdeen tafsiilkaasay geliyeen wuxuuna ka mid yahay nadarku siday culimmadu tilmaameen masaaisha cajiibkaa buu ka mid yahay waayo in la bilaabo oo la xuriyo oo la sameeyo oo la gunto waxaa laysku hayaa makaraahiya mise waa xaaraan labadaasuu ka dhexeeya markuu guntamo laakiin waa waajib waa waajib waa in la fuliya ama kafaara gud la bixiya hadduu daaco yahayna waa la fulinaya haddii kalena kafaara gud baa laga bixinaya marka waa halkaasay qariibka tahay shay inaad bilowda xaaraan ama karaahiye yah laakiin markaad samayso kugu waajibaya waxa weeye sidaasuu qariibu noqday wacan cuqbata bni caamir radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi nadarat waxay ku nadartay ukhtii walaa shay an tamshiya inay socoto ilaa beyt illaahi alxaraam gurigii alle ee xurmada lahaa kacbadii xaafiyatan xaal ay tahay mid cagacad kabala'aan inay ku tagto fa waxay amartay an astaftiya laha inaan nabiga u weydiiyo rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam fastaftaytuhu fatwaan uga dalbay faqaala wuxuu hi litamshi ha socot waltarkab gaadiidna ha fuusho nadarkana ha oofiso intaan lama sheegine meesha way ku jirta xadiisku cuqbo walaashi waxay ku nadartay laba shay midi waa cibaado midina waa wax mubaaxa wey cibaadadu waa inay xaramka aaddo oo ay u qasado ama ha soo xajido ama ha soo cumraysato ama ha ku soo dawaafto ama ha ku soo tukato waxay ku nadartay xaramka inay tagto taasi waa cibaado wuxuu uhi nabigu man nadara an yuiica allaha falyuichu xadiikii muslim qofka kunna nadra cibaado waa inuu fuliya xal kala mare fulinunbaa u taala inuu fuliyo masalada labaad waxay tidhi anigoo lugaynaya oo welibana cagcad yacni gaadiidna fuuli maayo kabana xidhan maayo taana nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam waxa weeye gaadiidna ha fuusho oo waxa weeye kabaheedana ha xidhato marka culimmadu waxay ka qaateen nadarku hadduu mubaax yahay inaanu laasimayn oo aanu guntamayn qofkana aan waxba lagaga lahayn wuxuu mar hadduu wax mubaaxa yahay inaanu nadarku ku guntamayn baa laga qaata amaa hadduu aaco yahay ama cibaado yahay waa guntamay waana ijmac ibnu qudaama waxa uu leeyahay laa naclamu fiihi khilaafa wax khilaafa waxa weeye kuma ogin xadiiu israaiil ama abu israaiilna waa la mid ninkii yidhi waxa weeye anlaa yastadilla walaa yaqcuda walaa yatakalama wayasub intaasuu ballan ku galo nadar ku galo inaanu cid la hadlay inuu taagnaanayo oo aanu fadhiisanayn hadh inaanu hoos tegayn welibana uu soomayo nabigu muxuu yidhi muruuhu falyadcud walyastadil waliyatakallam waliyutima sawma soomka ha dhammaystiro inta kale meeshaa ka saar waayo waxba loogama baahno waxba loogama baahno marka masalada nadarka mubaaxana culimo badan baa ka qaatay inaanu waxa weeye laazimayn can cabdillahi bni cabaasin radia allahu tacaala canhuma annahu qaala wuxuu uhi istafta fatwa ayuu weydiiyey sacdu bnu cubaadata rasuula allahi sala allahu calayh wasalam fii nadrin nadar buu weydiiyey nadarkaasoo kaana ahaa calaa ummihi hooyadii ku waajibay tuufiyat ay dhimatay qabla an taqdiyahu intaanay gudin nadarkaas qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam waxau ihi faqdihi canhaa ka gud oo ka bixi xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofku haddii uu dhinto iyadoo nadar lagu leeyahay nadarkaasina uu yahay daaco iyo cibaado uu yahay waataynu soo tilmaanay nebigu inuu yidhi halla fuliyo kii fulin lahaa lahaaya lagu lahaa hadduu dhinto waxaa sharciya dadkii dhaxalkiisa lahaa iyo kuwii qaraabadiisa ahaa inay ka fuliyaan cibaadadaas uu ku nadray inay ka fuliyaan samafal iyo wanaag bay noqonaysa walibana hadduu labada waalid yahayna xaalku waa sii adkaanaya laakiin ma waajib bay ku tahay jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihin waajib kuma ah waayo iyaga laguma lahayna isagaa lagu laha ilaahayna wuxuu uhi walaa taziru waasiratun wisra ukhra qofna qof kale dembigii ma qaado waajibkiisana ma qaado waajib kuma ah waayo wuxuu naftiisa ku waajibiyey haddii ay tahay xoolo xoola haddii ay tahay waxa uu ku nadray xoolana uu ka tegey waxaa laga bixinaya dayntiibay gudagelaysa hadduu ku dardaarmo warku waa cadia waxaa la dhaxlayaa min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn dardaarankaa la bixinaya intaan la dhaxlay dayntiina waa la mid intaan xoolihii la qaybsan deymihii baa la bixinaya marka waxaa soo gudagelaya dayntii alle xaj waajibay cumro waajibtay iyo xoolo uu ku nadray oo cibaado ah kuwaasoo dhani xoolihiisay ka baxayaan haddaanu xoolo ka tegin xoole haddaanu ka teginna waa mashruuc ama waa mustaxab inay ka bixiyaan laakiin laazim kuma ah kuma waajibayso wase jumhuur ahlicilmi ay qabaan can kacb bni maliki radi allahu tacaala canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuula allah inna min towbatii towbadayda waxaa ka mida dhammaystirankeeda an ankhalica inaan ka dhex baxo min maalii xoolahayga oo dhan sadaqatan xaalaan ahay mid ku sadaqadaysanay ila allaahi wa ilaa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa yacnii waxay jideeyeen iyo dartii inaan u baxsanay nabiguna waa noolaa uu qaybinaya calayhi salaau wasalaam faqaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam waxau hi amsik hayso calayka korkaaga bacda maalika xoolahaaga wax ka mida lahadh oo ha wada bixin fahwa inaad wax la hadhaa khayru laka yadaa kuu wanaagsan xadiisku wuxuu tilmaamaya qofku inaanu xoolihiisa wada bixin xadiisku nadarka ma soo gelaya mise soo geli maayo culimmada hadalba ay geliyeen waayo waan ku nadaray muu odhan markii towbadiisa ilaahay ka aqbalay ayuu yidhi towbadaas si ay u sii dhammaystirnaato ilaahayna aan uga mahad celiyo waayo konton habeen ayay dadka ka go'een qisadii kacb bnu mali wey waa ti la ciaabay wacala alaaati ladiina khulifuu marka farxaddii iyo mahadcelintii buu xoolahaygaoo dhan waan bixinay waan bixinay nabiguna wuxu uhi alayhi salaau wasalaam ha wada bixin waxay culimmadu ka qaateen xoolaha in la wada bixiyaa inaanay habboonayn inaanay habboonayn xoolaha intuu wada ay ku kalifayso inuu dadka wax weydiisto oo aanu sabray odhanayo xoolihii waa iga baxeeno wax isiiya taasi waa xaaraan waayo bini aadam uu ka kaaftoomi lahaa inuu u baahdo waxa weeye bini aadam inuu wax la weydiistaa danku khasabta mooyaane ma bannaana marka haddii xaalkiisu keensanay inuu dadka u baahdo xoolihiisa inuu haysta wey laakiin wax ka mida u bixi haddii laakiin naftiisa uu ku kalsoon yahay inuu iscelin karo dadka ka kaaftoomay ama ha xamaasho ama si kale ha isu furdaamay kaasaa laga hadlay waa la ysku waafaqsan yahay inaanay habboonayn oo xoolihii wax ka mida oo xitaa naftiisu haddii ay ka kaaftoomayso inuu dadkii uu qacanta ku hayay xaasaskiisa iyo ubadkiisa iyo dadku mas-uulka ka ahaa waalidiintiisa inuu wax u reebo ayaa ka khayr badan nabigu wuxu uhi calayhi salaau wasalaam xadiidkii muslim diinaaru anfaqtahu fii sabiili illah wa diinaaru tasadaqta bihi cala miskiin wa diinaaru anfaqtahu cala ahlik acdamuha ajra aladii anfaqtahu cala ahlik saddex shilin baad bixis mid jihaadkaad ku bixis midna miskiin baad ku sadaqadaysat midna qoyskaaga iyo xaaskaaga iyo ubadkaagaad aad siisa nebigu wuxuu uhi waxaa ugu ajar badan ka qoyska la siiyey kaasaa ugu qiimo badan marka qoyska in wax loo reebo lafteeda ayaa waxaa ku sugan sadaqa iyo ajar baa ku sugan ayaa ku sugan culimada banaynaysaa waxay leeyihiin abi baa nabiga u yimi calayhi salaau wasalaam xooluu keenay nabigu wuxuu ihi maadaa abqayta liahlik ehelkaaga maxaa u hadhay wuxuu ihi abqaytu lahum allaha warasuulah xoola uma hadhin laakiin ilaah iyo rasuulkiisay ku hadhayan iyaga ayaa ku filan iyagay ku hadhayan waxay idhaahdeen nebigu ma odhan maxaad xoolahaaga u wada bixisa markaa qofkii isku kalsoon dhib male bay yidhahdeen laakiin de abi bakar isagu dee dadka waa ka duway laba siyaab siyaaboodba waa waa kaga duway waa laga yaaba mid in lala wadaago laakiin mid cidi la wadaagi mayso xagga iimaanka waatuu nabigu yihi low wuzina iimaanu abi bakrin wa iimaanu la rajaxa iimaanu abi bakrin ummadda dhammaanteed haddii kafad la saaro iimaankooda abi bakaroo keliyana kafad la saaro isagaa cuslaanaya iimaanka halkaasuu ka jiro markaa nin loo baqaya ma inuu qanco iimaankiisu celiyo xaaladdaasuu jiro markaa dadka laba mid ah masalada labaad abibakar wuxuu ahaa nin khabiira ah bu ganacsiga yaqaana markuu xoolihiisa ka dhex baxo haddana hanti badan buu ka tegi suuquu gelayaa xoolihii muddo kooban buu ku soo celinaya waana qaacido macruufa ah wey waxay yidhaahdaan ninaan khibrad adduun lahayn hadduu malaayiin aabbihii ka dhaxlo muddo yar kabacdi waa baabiinay buu ka soo bilaabay laakiin ninkii ganacsiga yaqaane hadduu kaco oo uu dib suuqa ugu noqdo wuu soo celinaya xoolihii haddaanu isdhiibin oo aanu odhan waan kaca waanu suuqa ka bixi laakiin hadduu ku noqdo waxa weeye waa soo celinayaa xoolihii abi bakarna saasoo kale wa marka asalku waa sidaas nabiguna wuxuu leey alayhi salaatu wasalaam khayru sadaqati maa kaana can dahri hina sadaqa waxaa ugu khayr badan qofku isagoo waxhaya oo isku filan dheeraadka inuu bixiyo laakiin isagoo baahan inaanu isdhaafin baabu lqada wuxuu baabu yahay qadaaga ayuu baabu yahay qadaagu sharcan waa faslu lkhusuumaat bitabyiin alxukmi اsharci waalilzaami bihi murannada iyo doodaha in la kala gooyo oo dadka la kala saaro xukumka sharcigaana lagu kala saaro kadibna lagu fuliyo ayaa qada la yidhahda can caaishata radi allahu tacala canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii alla wuxuu yidhi man axdaa kii ku soo cusboonaysiiya fii amrinaa ay fii diinina diintayada haadaa tana maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa raddun waa lagu celinaya laga aqbali maayo wa fii lafdin waxaa ku yimi man camila kii sameeya camalan camal laysa calayhi amruna diintayada aan waafaqsanayn fahuwa raddun camalkaa waa lagu celinaya xadiidkani waa qaacido weyn oo lagu miisaamo camallada muuqanaya dadku ay samaynayaan wixii niyada kusoo dhacayeyna waxaa lagu miisaamaya ama qalbiga kusoo dhacaya inama alacmaalu binniyaat wixii niyada ku sugnaa camallada muuqanayana xadiidkanaa lagu miisaamay sharciga ma waafaqsan yahay uu soconay ma khilaafsan yahay waa la joojinaya hadduu cibaado yahay diinta ma waafaqsan yahay oo sunnadii nabiga ma waafaqsan yahay cibaadadaas way soconaysa haddii kale waa ka kac guur buu sameeyey sharciga ma waafaqsan yahay haa xalaal weeye gabadhaasi waa khilaafsan yahay xaaraan wey iib buu sameeyey sharciga mawaafaqsan yahay haa lacagtii uu qaatay kii wax iibinayayna waa xalaal ka kale alaabta uu qaatayna inuu ku intifaaca xalaal wey hadduu sharciga khilaafana labaduba xaaraan bay qaadanayaan marka wax kasta oo sharcigaa la khilaafsan waa ka kac wey shuruuddii baa la mid ah, aynu ka soo hadalnay inuu shariyo shari khilaafsan sharciga alle ka kac wey kullu sharin laysa fii kitaab illaah fahuwa bail waataynu soo maray almuslimuuna calaa shuruuihim ilaa sharطan axalla xaraama aw xarama xalaala lama ogola wahaakada can caaishaa radi allahu tacaala canha qaalat waxay tihi dakhalat waa soo gashay imraatu abi sufyaan xaaskii abi sufyaan calaa rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalama bay usoo soo gashay faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah ina abaa sufyaan ninka la yidhaahdaa rajulu nin weeye shaxiixun bakiiloo gacan adag laa yucطinii ima siiyo min annafaqati biilka xaggiis maa yakfiinii waxaygu filan wayakfii baniya ubadkaygana ku filan ilaa maa akhadtu waxaan ka qaatay mooyaane min maalihi xoolihiisa aan ka qaadanayo bikayri cilmihi isagoo aan ogeyn fahal calaya korkayga ma saaranya fii daalika qaadashada min junaaxin wax dembiya faqaala rasuulu laahi sal allahu alayh wasalam waxau hi khudii qaado min maalihi xoolihiis xaggiisa ka qaado bilmacruufi sida la isla yaqaano maa yakfiiki wax kugu filan wa yakfii baniiki ubadkaagana ku filan xadiisku wuxuu tilmaamayaa gabadha xaaska ah biilku inuu u waajibayo laakiin waa intay ku ogoshahay kibir hadday u duddo oo aabbaheed iyo hooyadeed ay aaddo waxba kuguma leh hadday naashisa noqoto ay ku diiddo biil yeelan mayso laakiin asalku biil bay leedahay waana laysku waafaqsanya gabadha xaaska ah ubadkiina waa la mid hadday qaan gaadhaan oo shaqo tagaan waajibi mayso laakiin hadday xanuunsanayaan haba waaweynaadaan baahan yihiin adigoo aad dhaqaala hayso biilkoodu waajib buu kugu noqonaya waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya qofkii xaq yeesha xaqaana si caadiya ku waaya waayo hindi dee hadday hadal ku helayso horay dee odagayda u weydiisan lahay laakiin hadalkii waxba way ku weydi biilka noo kordhi noogu dar laguma filla sidaa hadda dhacda waxa weeye markay wax ku weyday bay nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam oo nabiga weydiisatay nabiguna waxayna weydiisay wixii dayacane ay meelaha ka hesho inay biilka ku buuxinayso biilka ku biixinayso masaladana waxaa loo yaqaanaa masalatu dafar xoolahaagii ama wixii kaa maqnaa oo dayacan baad heshay ama kii aad wax ku lahayd xoole uu leeyahay baad heshay waad ka soo saari weyd inaad jeebsiibto ama si dhuumalaysiya u qaadato dhib male bay leeyihi masalatu dafar baa leeyahy isku khilaafsan qaar waxay leeyihin way bannaanta waayo hindi xaq bay lahayd xaqii markay si caadiya u weyday dhuumaalaysi bay ku doonta nabiguna u fasaxa calayhi salaatu wasalaam culimada qaar waxay yidhaahdeen maya waayo waxaa ka dhalanaya dee in la kala garan waayo kii xaqa lahaa iyo kii aan lahayn ta kale waxaa laga yaaba dacwadi inay ka furan tahay oo ka qaadanayaa uu leeyahay xaq baan ku leeyahay ka kalena uu dafirsan yahay baa dhici karta marka tuug badan baa ku baxsanaysa oo marka lagu qabto tuugadii inuu idhaahdo beri baan ku lahaa ka kalena uu ihi waar weligii ba lahayn waxba iguma lahayn marka waxay idhaahdeen baabka waa in la xidho culimmada qaar waxay idhaahdeen xaqu hadduu yahay xaq muuqda sida biilkaoo kale ummaddu waa wada ogta in xaasu dee biil ay ku leedahay odagii hadduu sidaa u muuqda dhib male baan laakiin hadduu qarsoon yahay oo uu leeyahay dayn baan beri kulaha kaa lama ogola bay idhahdeen oo waxay geliyeen tafsiilkaasay geliyeen waxaa kaloo xadiidka laga faaidaysanaya gabadha biilka u waajibay waa curfiga sida caadadu tahay ayaa laga eegaya oo nabigu wuxuu uhi maa yakfiiki wa baniiki bilmacruuf sida lasla yaqaan sida laysla yaqaan xadiidka waxaa kaloo loo daliishaday maa yakfiiki bilmacruuf hindaay adiga waxa kugu filan marka labadii isqabe markay la qaadanayaan ma ninka jeebkiisa la xisaabinaya iyo mustawihiis mise gabadha mustawaheeda la xisaabinaya mise labadoodaba waa la xisaabinaya madaahibtu way isku khilaafsan yihin culimmada qaar waxay idhaahdeen waxaa la xisaabinaya gabadhaa la xisaabinaya iyagoo xadiiskan daliishanaya sidaa awgeed adigu haddaad tahay nin yowmiyihiisa la soo dagaalama gabadhuna ay tahay gabadh ladan waa inaad biilka u badiso oo waxaad soo hesha waa inaad gacanta ka geliso wixii kalena waa lagugu yeelanaya biil culus baa la siina waayo gabadhu waa gabadh ladan qoys ladanna waa ka soo jeedaa iyada lafteeduna hantibay leedahay hanti bay leedahay gabadhaa la eegaya maa yakfiiki wax ku filan iyadaa laga fuliyeynay qola saasay culimmada qaar waxay yidhaahdeen maya labadoodaba waa la eegaya labadaba waa la tixgelinaya marka labaduba hadday yihiin laba ladan biil ladan baa la bixinay labaduba hadday yihiin laba la cusleeyey biilku waa biilkii la cusleeyey labada haddii midi ladan yahay ku doona ha noqdo ka kalena uu yahay mid liita aan waxba hayn dhexdhexaadkaa la ysugu imanay dhexdhexaad baa la bixinay labada ku doonaba ha noqdo qoladaasina halkaasay ka baxeen oo sida maalikiyada ay qabaan shaaficiyadu waana sidaynu ku soconno shaaficiyaynu waxay idhaahdeen ninka unbaa la tixgelinay gabadhu hadday maalqabeenno tahay ninkuna nin yowmiyaha la dagaalamaya ama shiida uu yaaxbaha ninka unbaa lagu xisaabinay liyunfiq duu sacatin min sacati wa cala almuusici qadaru wa almuqtiri qadaru ninka jeebkiisaa la eegaya marka gabadhu si kastay xoola u leedahay ama qoys ladan uga soo jeedo ama nolol wanaagsan ay ugu soo noolayd mar hadday ninkaa ku qanacday wixii ilaahay ka siiya awooddiisa ayuunbay ku leedahay ka badan kumale sidaasaana xoog badan laakiin shaaficiyadu waxay yidhaahdeen gurigaa laga soo reebay gabadh ladan haddaad isku guursato guri wanaagsan baad dejinaysa guriga waa la iska wanaajinaya guriga iyadaa la eegaya ninka la eegi maayo guri fiican waa inaad u karisaa ama aad u dhistaa iyadaa laga eegaya waxay yidhaahdeen biilka haddaad siiso biil iyadaa badbedelanaysa wixii aad siiso iyadaa farsamaysanaysa laakiin guriga aad dejiso ma farsamayn karto guriga aad dejiso gabadh laban haddaad tidhaahdo qol yaroo jigadaba ku dhisaya ama bas dee waxa weeye cidi kaa yeeli mayso waa inaad guri munaasiba dejisaa markaa taana inshaa lagu hayo waay wacan ummi salamata radia allahu tacala canha ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam samica waa maqlay jalabata khasmin kuwa murmaya codkoodii iyo qayladoodii iyo sawaxakoodii buu maqlay bibaabi xujratihi qolkiisa albaabkiisa ayuu ka maqlay fakharaja ilayhim nabigu faqaala wuxuu hi nabigu alaa inamaa ana bashar in kalaba maahe anigu bashar baan ahay wa inamaa yaatiini lkhasmu in kalaba maahe kuwa murmaya waa ii imanaya falacalla bacdakum waxaa laga yaabaa barhkood an yakuuna inuu ahaado ablaqa mid ka aftahansan min bacdin barhka kale faaxsibu waxaan u malaynayaa annahu kaa aftahankaahi saadiqun inuu run sheegay yacni dacwadiisuu isku habaysanaya oo caddaysanaya faaqdii lahu waanu xukumaya faman qadaytu lahu kii aanuu xukumo bixaqi muslimin qof muslima xaqi fainamaa hiya in kalaba maaha xukumkaasi qicatun waa gobol ama qayb min naari naar falyaxmilhaa ha qaato aw yadarha ama ha iska daayo oo ha ka tago xadiisku wuxuu asal u yahay masalo weyn qaadigu markuu wax kala xukumo culimmadu waxay yidhaahdeen xukmuhu fi aahiri laa fi lbaaini xukunkiisu wuxuu ku saabsan yahay waxa muuqanaya laakiin waxa qarsoon ilaahay baa og ninbaa nin xoola u sheegtay wuxuuna og yahay xoolahaas ninkaasi inuu leeyahay laba markhaati oo beenaalaah buu soo kaxaysta labadii markhaati buu meeshii keenay labadii markhaati baa labaduba waxay qireen ninkan dacwadda leh inuu leeyahay sidaasuu ugu xukumay kii loo xukumay waa og yahay shaygaa inaanu lahayn wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam inamaa aqdii lahu binaxwi maa asmac waxaan wax ugu xukumayaa wixii hortayda yaalla wixii hortayda yaalla markaa qaadiguna waa sidaas nebigu waa ogaan karaa xagga waxyiga ka xaqale waa ogaan karaa laakiin nebigu qaadi buu ahaa waxyaaba badan buu kala xukumay qadiyad walba ummad isku haysa inuu waxyi doono nebigu iskuma kalifin ilaahayna ma doonin waayo innagaa la doonayaa inaynu ku dayanno oo qaadigu waxa weeye sida muuqanaysa wax ku kala xukumo taasi waa masale wey oo qofkii og sheegaa inaanu lahayn maxkamaddu ha u xukunto naar baa loo xukumay hadduu isagu ogya isagu waa inuu ka joogo wey waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday qaadigu wuxuu og yahay inaanu waxba ku xukumay oo hadduu qaadiga laftiisa uu og yahay shaygan labada nin kale uu hore u ogaa maxkamadda wax ka duwanna hortiisa la keenay caddaymo ka duwan taasuu ku soconay laakiin aqoontii uu haye ku socon may laa yaqdii bicilmih waana masale khilaafiya ah imaamu shaafici laba qowl buu ka leeyahay labadaa qowl midi waxa uu leeyahay ku xukumi maayo sida xadiiska laga fahmay hadalladiisana waxaa ka mida haddii aan aanan ka baqayn dadka qudaadda ah ee waxa weeye leexsan ee eexda samaynaya haddaanan ka baqayn waxaan odhan lahaa dadka wax xukumaya waxay og yihiin dadka ha ku kala saaraan ayaan odhan lahaa laakiin waxaan ogahay dad badan oo qudaada oo eex samaynaya oo intay eexdaan odhanaya anigaa ogaa sidaan ogaa wey aamini karima laakiin madhabtu waxay qaateen qowlka kale shaafici oo ah qaadigu wuxuu og yahay in wax ku xukumayo sidaasaana madhabta agtooda muctamadka ah oo imaamu nawowi minhaajka ayuu ku sheegayaa oo uu leeyahay labada qowl ee shaafici aladharu ana alqaadi yaqdii bicilmihi labada qowl ee shaafici ka xooga badan ee madhabta ku soconayso waa inuu aqoontiisa wax ku xukumay وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال wuxuu uhi قاla رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم أlاa أنبئكم ma idin sheega بأكبر الكبائر dunuubta waaweyn kuwooda ugu waaweyn ثaلاثا saddex jeer buu nebigu qulnaa waxaanu ihi balhaa ya rasuul الlah qaala wuxuu uhi alshraaku biاllah waa ilaahay cibaadadiisa cid kale ila la wadaaji wa cuquuqu lwaalidayn labada waalidna cuquuq in lagu sameeyo oo samafalkooda waxa weeye la gooyo wa kaana u ahaa nebigu muttaki'an mid dingiigsan fajalasa waa soo fadhiista faqaala wuxuu uhi nebigu ala hadalkaa lagu bilaabaya wa qowlu zuur hadalka beenta abaa ka mida dunuubta waaweyn kooda waaweyn wa shahaadatu zuur markhaati beenaalaha ayaa isaguna dunuubta waaweyn ka mida labaduba hadda waa isku macno wey qowlu zuur shahaadatu zuur baa looga jeeda ee been oo dhan loogama jeedo famaa zaala nabigu kama zuulin yukariruhaa hadalkaa inuu ku celcelinayo xataa qulna ilamaaya aanu ka nidhi laytahu sakat shallaytada yada muyuu aamuso siduu nabigu ugu celcelinaya calayhi salaatu wasalaam xadiisku wuxuu tilmaamayaa dunuubtu sakaa'ir iyo kabaair inay u qaybsanto kabaa'irta laftooduna kabiirun wa akbar mid weyn iyo kii weynaa kuwii ugu sii weynaa inay usii qaybsamayso wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa markhaatiga beenta ah iyo labada waalid in xuquuqdooda la dayaco iyo ilaahay cibaadadiisa cid kale in lala wadaajiyo dunuubta waaweyn kuwooda waaweyn inay ka mid tahay xadiiska inoogu dambeeya wacan ibni cabaasin radia allahu tacala canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu low yucطa annaasu dadka haddii lagu siinayo bidacwaahum waxay sheeganayaan qaadigu haddii sheegasho cidi wax sheeganayso uu wax ku siinayo la daca waa sheegan lahaayeen naasun dad dimaaa rijaali rag dhiigood bay sheegan lahaayeen iyo wa amwaalahum xoolahooda walaakin hase yeeshee alyamiinu dhaartu ama walaakina alyamiina labaduba waa bannaanta walaakina alyamiina hase yeeshee dhaartu cala almuddacaa calayhi kii wax sheeganayay baa lagu leeyay xadiiskan arbiciinkaynu ku soo marnay sababtiisuna waxay ahayd labadii gabdhood ee guriga ku jiray ee wax soo hayay ee midi soo baxday iyadoo la takalaa irbaddeedii igu mudday ibnu cabaas baa loo keenay dabeedna ibnu cabaas wuxuu uhi ilaahay xasuusiya ilaahay baa la xasuusiyey kadibna waxay tihi waa beentay anaa isku dhuftay bay tii markaasuu xadiiska sheegay sababtaas ku soo baxay yacni sababu wuruudi alxadiid ma aha nebigu uma sheegin laakiin ibnu cabaas baa sidaa inoogu soo wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa haddii dacwad laysu sheegto kii dacwadda waxa weeye ogayey caddayn baa laga doonaya caddayn baa laga doonayay ka diidayna waxaa laga doonayaa dhaar baa laga doonayay walaakina alyamiina cala almuddacaa calay kii wax loo sheeganayay dhaar baa laga doonaya kii wax sheeganayayna waxaa laga doonayaa inuu waxa weeye keeno caddayn ama bayine inuu keeno laba markhaati inuu keeno horena waynu usoo sheegnay mudici waxaa la yidhaahdaa ka hadduu iska tago aan laga daba tegin hadduu maxkamaddaba iman waayo dacwadna uu furto aan la doondoonay mudda calayhina waa ka aan laga hadhay hadduu iska tago dacwad baa lagaa soo ogay kaalay loo odhanay kaasaa muddaca alayhi la yidhahda wallahu tacaala aclam sala allahu waslama cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm